ظاahiri lafdiga cadliga asalkiisa master ahaa lamana sadeeya lamana jamciya markaa dee master macnihi la meelcsanayo markaa daahirkiisa sare dee caadilna ismu faacila halkan lama yimaado ma noqonayseen cadlun waa shaksi ay cadaala usugnaatay fi daahiri wa baطinu baطinna khafiyun waxaan ka dhigaynaa dee ismiisne wa baainu khafiney wa baainu baainkiisna khafiyun ku qarsoon uuyo baainkiisa aan loogeyn kaas baa mustiraya imaam julxaale isagana isaga wuxuu saxiix yeelay maanta in la aqbalayo muqaabil asaxna waa taan soo sheegnay xaafid maxasir kalaamkiina waa taan sheegnay marka wuxuu uhi waman carafnaa caynahu waxaalahu duuna smihi wanasabin milnaa lahu weeye ah. oo dee isagu imaka waxa weeyaan majhuul ismi una oo dee majhuul cayn baynu soo argay majhuul cadaaliya majhuul xaale kan waa majhuul ismi un magaciisa ama majhuulu nasabun buu noqonaya sida kalea loo yaqaanaa markaa wuxuu idhi waman carafnaa ninka aan garanayno caynahu cayntiisa waan garanaynaa cayntiisa ninka la garanayaana waa majhuul cayn maaha majhuul caynnimana wuxuu shaksigu kaga baxaa waa isagoo laba shaksiya wax ka badan ay ka wariyeen taas mujaaladii cayntooda kaga noqota ama laba shaksiyo cuduuriya wax ka badan ay ka wariyeen ayay jaalada cayntu kaga hor noqotaa marka waa mar ruuxan carafna garanna caynahu oo ee laba iyo wax ka badan cuduula ayaa ka wariyey saasuu majhuulu cayn ma aha waxaalow xaalkiisana aan garanayno cadaaladiisiibaa taskiye ku sugnaatay waa la taskiyeeyeyba waa nin cadliga inuu yahay ayaa a'imadii jarxi iyo tacdiilka u sugeen waa la taskiyeeyey laakiin duunasmi magaciisa duunkii magaciisiisa ma garaniyo wanasabi iyo wanasabii nasabkiisa toona milnaa lahu waan u iilanaynaa bacnaa waan xujaysanaynaa watana waxa weeyaan ninka waa nin macruufa oo dad baad wax ka wariyey mid ka badan oo bal cuduulba ayaa wax ka wariyey markaa majhuulucayn maaha xaggii xaalkiisiina waa nin cadaaladiisa daahir iyo baatinba la ogiyoo la taskeeyo waa shaksi ay cadaala u sugnaatay laakiin magaciisii ma garanayno ibnu fulan baaba layna yidhi ibnu fulankana inuu diqayo waan ognahayba taas baaba la yidhi markaa ama de waa iyada riwaayadiisii waan xujaysanaynaayo waan aqbalaynaa waayo waxba dee magaciisa laga jaahiliyay maanta ama nasabkiisii laga jaahil noqday waxba darar uma keensan riwaayadii koladiisiisii loo garanaya cadaalada ay sugnaatay jaalo cayna jirin iyada markaa riwaayadiisii waa la aqbalayaa taas wen riwaayadiisi waa la aqbalaya oo wuxuu markaa halkan u ka soo noqlay misaalkan daay kuwa misaaliyaan in caisho nebidu laba weydiiyo marka ay ku tihi ruuxi sailka haadihi khaadimu rasuulilahi sala allahu alay wasalam ijaariyata xabashiyati fasala khaadimkii rasuulku waaba tan jaariya xabashiyana way sheegaysa ee weydii magaceedii lama soo naqlin khaadimkii rasuulku inay tay masalada markaa xukumna waa tan la weydiinaya waa dee marka iyado dhib ma waa ruuxaa dee macruuf lacaynka markaasna la garanayo riwaaya xaalkeedna laba ogiyo waa dee waa saxaabiyadba iyado kuwaada kalena dee markaa kutubta saxiixa way iskaga badantayba ibnu fulan iyo dad markaa nasabkoodii lagaba jaariyay bal markaa cid buu ahaa kol isku khilaafaan reer hebel buu ahaa iyo reer hebel buu ahaa ninkana waa nin macruufa marka kol haddii dee la tawfiiqiyo iyada markaa dhib ma laha riwaayadiis waa xujoomi waman carafnaa caynahu ninkan cayntiisa garanay iyo xaalow xaalkiisa duunasmihi iyo magaciisa duunkiya wanasarin minlaa lahu waanu iilanaynaa wey waman yaqul akhbaranii fulaanun aw haadaa licadlayni qabuulahu ra-w wey waman ruuxa yaqul yidhaahaa akhbaranii waxa ii warramay fulaanun hebel baa ii warramay aw haadaa ama sakan macnaa aw fulaanun weeye laba nin buu magacaabay hebel ama hebel baa xadiidka ii sheegay bulo iga aan ka maqlay baan waa lshani markaa lacadayni baanu taas ula shani cadayni bu imaka tanu waa laba cadli shanigood ama dee kaa'inan dalika licadayni isagoo hadalkaas ama u laba laba shaksi oo markaa cuduul ah qabuulahu ra'ow ra'ow waxay arkeen culibadu ay ku tegeen qabuul oo aqbalkiisa la aqbalo watana waxa weeyaan ninkii xadiidka warinayey ayaa wuxuu magacaabay laba nin labadan inuu xadiidkii ka maqlay mid ahaan waa ogyey laakiin shaki baa galay markaa wuxuu idhi hebel ama hebel baa ii warramay xadiidkan ka maqlay labadii nina dhammaanba waa rag dee cadaalo loo sugayo oo siqaadii ruwaad iyo dadkii lagu kalsoonaa ka mida xadiidkaa waa la aqbalayaa inkastaba ninkani sheekiisii shakiha kaga jiro waayo dee kol hadduu kan haddii la magacaabana iqa iyo ka kale haddii la magacaabana iqa yahay kii xadiidka wariyeyba waa nin iqaa cadaal ay u sugnaatay oo riwaayadiisa la aqbali lahaa marka xataa isaga xadiidkiisii waa la aqbalayaa weeye taa waman yaqul ruuxa yidhaahaa akhbaranii waxa ii warramay fulaanun fulaan baa ii warramay aw haadaa ama camar dee fulaan ama kan oo macnaa ahe fulaan fulaan aw fulaan baa ii warramay oo waa shakina dee cadlayne waa laba shaksi oo markaa mucayanayn oo cadaala ay u sugnaatay isagoo hadalkaa ula jeeda qabuulahu raaw raaw waxay arkeen qabuulahu aqbalkiisii waayo waa kan magacaabay xadiidkanaynu ka maqlayna waa xaqiiqsan yahay mid ahaan ama labadoodiba taasunbaa shaki ka galay labadoodiba waa laba doodtiqaaway fain yaqul hadduu yidhaaho aw kayru fulanin aw akhbaranii waxay warramay fulan hebel aw kayru kayrkiina muu magacaabin hebel ama nin kale taas buu yidhi aw amase yujhalu waa laga jaahil yahayba bacduladii kii bacdigii samaahumaa u magacaabay macnaa wuu magacaabayge waxaa buu yidhi akhbaranii zaydun aw camruni zaydkii waa la garanaya laakiin camarkan lama garanayo magaciisii haba sheegee waa lama garanayo aw kayrun waxay kaga duwantay isagoo yidhaha akhbaranii zaydun aw kayruhu ama rajulun aakhar oo ruuxii mabuu magacaabin taas buu yidhi laa yuqbalu markaa lama aqbalayo oo iyada tan ee waxa weeyaan labadii ruux baa mid ahaan aan la garanahayn waxaana suurtagala ka u warramayba ina waa kan shaki kaga jire inuu ka aan majhuulkaa inuu yahay markaa suuradan lama aqbalayo ee suuradaa hore e waa laba shaksi oo labaduba lagu kalsoonaa markaa labadiiba wada magacaabay kii kolba xadiidka laga wariyaana xadiidka agtiisa maqbuulunbu ku alle waa la aqbalayay tanse dee nin majhuulaa ku sugan waxaana suurtagal kii mukhbirkaa inuu isaga yahy lama aqbalayo riwaayadiisa markaas wain yaqul hadduu yidhaha aw kayruhu macnaa akhbaranii fulanun aw kayruhu hebel baa i warramay ama kayrkii aw yutalo amase laga jaahilyahay bacdu ladii kii bacdigii samaahuma uu magacaabay kan uu magacaabay bacdigii laga jaahilyahay waayo jalo dee haddii imanka adigu sayta laba aw yajalo haddii la yidhaha uu isagu ka jaahil yahay bacda ladii samaahuma laakin de sida kuwa kale ku dabdiya sida daahirko waa laga jaahil isaga yaanu kama jaahil noqoya bacduladii kii bacdigii samaahumaa magacaabo labadoodna magacaabo mid ahaan baa laga jaahil yahayba laa yuqbalu lama aqbalayo wakafiru bibidcatin lan yuqbala alla subxana wataala kafiru bibidcatin lan yuqbala halisayn kadiban qad xallala wakaafirun kii isagu ku gaaloobayay bibidcatin bisababi bidcatin bidca sababteed ku gaaloobay lan yuqbala lama aqbalayo oo riwaayadiisa kaa lama aqbalayo cinda aljumhuur lama aqbalayo kii isagu bidcadiisa ku gaaloobay markaa dee bidcadiisa ku gaaloobayaana si aan ku soo maray sharxinaqba qowlkii qowlkiida adugu taxqiiqa lahaa uun shaqsi kastoo dee bidca kuba sugan lama gaalaynayo ku kastoo markaa bacda dawaa'if ay yidhaaheen markaa waxa weeyaan waa gaaloy taa bidca ugu nisbeeyeeno kollay taasuun gaalnimo looguma xukumayo ninkii amar markaa xagga sharciga daruuru ahaan looga og yahay ama shareecada xaggeeda ka tawaaturay inkira ama cagsigeeda ictiqaadiye kaashooya ka bidcadiisa ku kufraya ee waxyaalahan badnaa ee asxaab alahwaa kaba dhacay dee ay bidcada loogu nisbaynayay taas laguma gaalaynayo daba kaa dee waxaa lagu gaalaynayo ee bidcada isaga kuba sifoobay ee markaa wax mukafiroo gaalnimo isaga u nisbeeyo ku dhacay xagga bidcadiisa sida kaa amar mutawaatir min ashariica inkiray ama caga waxa la ogyahay bidaruura min addiin inuu ka mid yahay buu diidan yahay ama waxa la ogyahay bidaruura min addiin inuu ka mid yahay baabuu ictiqaadsan yahayba lan yuqbala kaa riwaayadisaas lahaan lama aqbalayo taalisan aqwaashakeeda saddexaad in kadiban ay markaa in kadiban in qad xallala hadduu banaysto kadiban been qad xallala uu banaysto ee falan yuqbala lama aqbalayo kaasoo riwaayadiisii la aqbali maayo haalisa imankaa dee qowl baa lan yuqbala buu inoo horraysiiyey markaa dee haalisa buu la yimi qowl labaad oo qowlkii qowlkii labaad baa halkan kuba qarsoon waxaanu noqonayaa qowlka hore kii qaabilayay oo qowl inaan la aqbalayn waa jumhuur madhabteed waxaana iska jirta qowl ay bacdigood soo naqliyeen ama ay kuba oo guud ahaan in la aqbalaya qorooyinka dee waxaan ama fisqigoodan ama dee tan laguma tagfiirinayaa wax ka dhashay uun ra'yi uu yahay ee aanu dee wax ficil kale iyo waxyaalahaas waxyaalihii kale dee asxaab almacaasi toodii aan ahayn aynu ka soo baxnay nafaasit waxyaalahaas aynu kama soo baxne in la aqbalayo waa qowlka markaa muqaabilkaa ka hore kana waa kii saddexaad tafsiilka lahaa waxa weeyaan waa la kala qaadiyo shaksigeeni bal hadduu ictiqaadsanya beentu inay xaaraam tahay beentu inay xaaraam tahay markaa riwaayadiisa waa la aqbalayaa haddii aan intaa ictiqaadsanayne uu beenta banaysanayo ma uu de waxa weya xataa adigu beenta uu banaysanayo uun oo agtiisa aanay beentu xaaraanba la ahayn riwaayadiisi lama aqbalayo waa qowl saddexaad markaa tafsiil leh markaa wuxuu uhi wakaafirun kii isagu gaaloobay bibidcatin bidca ku gaaloobay lan yuqbala la aqbali maayo riwaayadiisa lama aqbalayo haalisa waa la aqbalayana waa qowl aqwaasha keedii saddexaad in kadiban qad xallala in qad xallala hadduu banaysto kadiban been uu banaysto dee falan tuqbala riwaayatu riwaayadiisii la aqbali maayo hadduu se xurmat kadib ictiqaadsan yahay waa la aqbalayaa ta waa ka aan soo sheegnay ee markaa amran mutawatira ah min asharci macluuman min addiini bidaruura inkirsan ama cagsigii ictiqaadsan ama ninkii aan sifada ahayn ee wixii uu warinayayna dabdiyey warac iyo taqwana leh taa isaga dee in badanoo ruwaadda ka mida ah ayaa loo nisbeeyeyba bidco oo aadna u badanoo markaa isaga kii aan isagaa xaddaa gaadhin bidcadiisu gaadhin waxa weeyaan wixii uu warinayana dabdi iyo itqaan u leh warac taqwana yeesha iyada kaa riwaayadiisa waa lama waa la aqbalayaa qoloynays markaa waa ka reebeenna waa kanoo wuu jiraa markaa wuxu uhi wakayruhu wakayruhu ay kaa isagu bidcadiisa ku gaaloobay kayrkii oo wixii aan dee isagu bidcadiisa ku gaaloobayna yuraddu waa la celinayaayoo minhu waa kaa kayrkii oo dee min kayri ilkaafir bibidcati waxaa laga celinayaa alraafidi kii isagu raafidada ahaa baa la celin waman dacaa kii bidcadiisa dadka ugu yeedhayo daaciga ahaana waa la celinayaa waman siwaahum ciddii labadaa ka soo hadhay ama kuwan ka soo hadhaydeenoo kaafiru bidcatina waa horreeyaaye nartadii waan raalli noqonaynaa haddaan nahay ahla alxadiid qabuulahum aqbalkooda la aqbalo laa in rabo e laakiin laa naqbaluhum ma aqbalayno in rabow hadday wariyaan wifaaqan wax waafaqsan min lira'yihim ra'yigoodii waafaqsan hadday wariyaan yaanay markaa ducaadba noqoninbe ma aqbalayno abdaa waxa muuqiyey tafsiilkan dambe waxa muujiyey oo daahiriyey tafsiilkan dambe hadday bidcadooda wax waafaqsan warinayaanna inaan la aqbalahayn abu isxaaqa imaamkii abu isxaaq la odhanayey ayaa markaa tan dambe iyo tafsiilkan dambe muujiyey ibraahim bn caqub aljusajani labadanbayda dambena waxay noogu sheegayaa haddii aanay bidcadani bidco mukafira ahayn bal oo shaksigan lagu gaaleeyo aanay ahayn ninku hadduu raafido yahay riwaayadiisii lama aqbalayo taas waa kuwa dee aan markaa bidcadoodiiba aan gaalnimo loogu nisbayn laakiin hadduu raafido yahay lama aqbalayo raafidadna waa adigu nimankan sheecada kuwooda qullaada aada u sii xeel dheer taa ku sii fogba weeye dee ay markaa sukulaadnimadoodii ay gaadhsiisay bayna abubakar iyo cumar iyo ay caayaan ba ama saxaabadii rasuulka iyo salafkii ummadda ay caayaan magacan nasuu ku baxay siay dee culimmadu soo naqliyaan lafdigan raafida waa min arafdi rafdiguna waa tegid wax laga tago haddii la idhaha rafadahu macnaa yarfidhu tarakahu weeye waxaanay iyaga sababta magaca looguba idlaaqay ahayd zayd ibnu cali imaamkii la odhanayey waana zayd ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib markaa ay walaalo ahaayeenna imaamkii kale maxamedulbaaqir la odhanayey ayay markaa jacfar saadiq in adeerkii ahaa dee zayn waa dhalay ayaa waqti uu baxay hishaam ibnu cabdimalik waqtigiisii ama dee waqtigii imaaradiisii hishaam ibnu cabdimalik ninkii la odhanayay ayaa ciraaq ayuu ka baxay daacadiisiiba iyaguna way raaceen oo in badan oo yaala ayaa kala baayacotay marka hore sheecada markii u baxay xataa bixidiisiina la ogaaday ku yidhahdeen horta noo sheeg waxaad abubakar iyo cumar ka qabtoon markaas baa wuxuu yidhi humaa wasiiraa jaddi waa awowgay nebi maxamed buu sheegaya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh labadiisii wasiir weeye habahayna wax khayr iyo wanaag isagoo ku sheegaya mooyaane wax kala ma maqalo kama maqalo iyaguna waxay doonayeen inuu yidhaha dee daalimiin bay ahaayeen sidaa iyo sidaa sameeyey markaasay ka dareereenba markaas baa wuxuu idhaha rafadtumuunii miyaa iga tagteenoo adugu raafida dee tegidda ay ka tegeen waxay uga tegeenna waa markuu caayi waayey u ceebayn waayey abubakar iyo cumar iyagu tay doonayeen taas bay ahayde ayay kaba tegeen isagoo la ogyayna inuu baxay in yar baa ku soo adho markii dambena waa la dilay sayd ibnu cali oo waqtigaa hishaan baa la dilay waliba dee markii dambe adugu inta meel dee iyadoo markii adigu la dilay waayo in yar baa ku ayaa meel lagu aasay sidii laakiin markii dambe ay heleen nimankii reer bani umaye maydkii soo saareen oo muddo meel ay ku salbiyeen bal markaa ninka adigu raafida halkaasay magaca kula baxeen oo raafida waa kuwaas oo kuwa kulaadooda ah waa iyagu markaa raafidada shiica guud ahaan maaha ee waa kuwa raafidada la yidhaha qullaadii abubakar iyo cumar iyo salafkii ummadda waa saxaabadii rasuulka ee caaya kuwaasna waa la celinaya oo riwaayadooda lama aqbalayo bal dee shaksi hagaagsan oo markaa dhowrsano suu markaa ilaaho riwaayo u helaa ma hayna ayuu dahabibilahaaba iyaga qoomkaas taasi waa mid wuxuui waman dacana wuxuu wadaa hadduu ninkuu daaci yahay yaanu qaybtanba gaadhsiisnaaninbe daacinimmadu waxaan dadkii uu bidcadiisii ugu yeedhayaa dee meeshiisuumaa imanayso waxaa laga aamin ma aha ine waa nin madhab wato oo ra'yigiisii dadkii doonaya inay qaataane wax ra'yigiisii xoogaynaya inuu wariyo halkaa iska samaysto taas looga aamin ma aha markaa kaa isagoo daacigaa yeedhidanu madhabtiisa dadka ugu yeedhaya waxay ku xambaaraysaaba iyose diinka uu madhabtiisa qurxinayo inuu wax waafaqsan ama uu ku xoogeynayo wariye taasna waa laga tegayaa riwaayadoodii lama aqbalayo markaa wixii aantaa ahayn ee markaa ahlal ahwaa ahaa wixii ay warinayeenna dabdinaya itqaan iyo dabdi u leh iyada markaa riwaayadoodii waa la aqbalayaa haddana mid kaleu soo raaciyayo waxa weeyaan ninkani daaci maaha kuwa qullaada ana maaha laakiin wax bidcadiisii daahir ahaan waafaqsan ayuu wariyey dee waa taa ka horeeba maaminta caada loo celinayey iyadoon looga aaminahayn wax dee markaa maamo bidcadiisan qurxinteed inay ku xambaartay inuu waxyaala aan jirin wariyo tanna maanta tuumadii baa taallo kalo duu ra'yigiisii uu qabay wax xoogaynaya uu warinayo yaanu daaci ahaan inbe taasna waa la celinaya wixii intaa ka soo hadhay riwaayadoodii waa la aqbalaya aadna ruwaadda way ugu badan yihiin bal dee ragga waaweynoo xifaadayeen ilaasaba <laughs> lagu yaqaano ruwaadda ah rag badan oo ama qadar ay u nisbeeyeen ama waxa weeyaan ay u nisbeeyeen dee dashay sheecanimo ay u nisbeeyeen aan dee kuwa qulaada ahayn arrintu ay tahay muxabu cali ama sooda dee marka dabaqadaa lasii dhaafana cali oo laga fadilo cusmaan iyada haddii dee tafdiilo caliyan calaa abibakar oo cumar la gaadho oo qalada qulaada marka waxa weya walow adigu dee walow xataa kuwaasba haddaan isadii xaddii gaadhin ama dulmiyo inay kuwa tirinayaan gaadhin kuwaasna ay kuwan hore raafidada aanay la mid ahayn bal adigu dad badan baa jiro iyaga wixi aan ahayn waa la aqbalaya riwaayadooda weyn markaa wuxuu ihi wakayruhu kayrkii waa kayrukaafiri bibidcati yuradu waa la celinayaa minhu kayrkaa kaa isagu bidcadiisa ku gaaloobay xaggii waxaa laga celin alraafidiyu kii isagoo raafidiga ahaa iyo waman dacaa kii bidcadiisa dadka ugu yeedhayay waman siwaahum ciddii iyaga ka soo hadhay kuwaasna saddexaad uu inoo soo sheegay narfadi haddaan nahay ahla alxadiid waxaan ka raalli noqonaynaa qabuulahum aqbalkooda ayaan ka raalli noqonaynaa riwaayadooda la aqbalo laa in rawow wifaaqan ay laa naqbalahum walaa naqbalahum ma aqbalayno laakiin in rawow hadday wariyaan wifaaqan ay wax waafaqsan muwaafiqan lira'yihim weeye waa maserkii de waafaqaan wax waafaqsan ra'yigooda waa madhabtoodii waafaqsan hadday wariyaan inkastaba ducadii aanay ahaanne annagu kaba raali noqonayno abdaa waxaana tan dambe muujiyey tafsiirkan dambe oo ah xaafid xajarra waa kii taa ka soo naqliyey lahara qowlkiisna waa qowl dee markaa murtajiho daaciyada wixii loo celinayey ayaa iska imanaya cilladii iyo sababtiiba halkan imanaysa waxaa taa muujiyey abuu isxaaqa sheekha la idhaha abuu isxaaq ibraahim bn yacquub abi daa'uud iyo tirmidi iyo sheekhiisa ahaatayna oo ku marray nasaa iyo sheekhiisa sidee xaafid muxajarbar halkaa uu ku yidhi kaas waa muujiyo ee waxa weeye qolooyinkaa ama nasbi lagu sheegay xataa si abuu isxaaqba loogu sheegay nasbi isaga naftiisa ama waxa weeyaan dee tashayucba lagu sheegay ama qadar iyo waxyaalahaas laguma sheegay riwaayadooda dabdinaya aan ducaadna ahayn wax ra'yigoodii waafaqsanna aan warinayn taqadood iyo waracoodna iska jiro iyada markaa riwaayadoodii de waa la aqbalayaa guud ahaan waman yatub can fisqihi falyuqbali o kadib ilxadiidi fabnu xambali wasayrafiyu walxumaydiyu abawe waman ruuxiya yatub ka toobadkeena can fisqii fisqigiisi ninku faasiq buu ahaa cadaala umay sugnaanin taa daraaddeed baa riwaayadiisii markaa lagu celinaya waataynu soo marray cadaaliga in riwaayada ruwaadda loo shardeeye uu ka toobad keenay toobad fiican buu ka toobad keenay falyuqbal hala aqbalo riwaayadiisa riwaayadiisa hala aqbalo waa la aqbalaya aw kadib ilxadiidi amase wuxuu ka toobad keenay xadiidka beediisii oo macnaa waxa weeyaan waxaa ka dhacday inuu waxyaalo mawduuca weliyo isagoo u camdeeyo xadiidkiibu xaggaa ku been sheegtay mana kadib kii kale fisqigaa ku jiraaye waa kadib ilxadiid ayuu ka tooba keena ninku markii hore waxyaala mawduucuu dejiyey ama isagoo alfaada ha samaysto cid hore ha samaysto bal xadiidka daciifa sanad mawduuca ha u sameeyo adigu kadib ilxadiid buu ka toobad keenay waa alikadiba fi lxadiidi way can ilkadibi fi lxadiidi ayuu ka toobad keenay fabnu xambalin imaamkiina xambal wasayrafiyu iyo sayrafi abubakr maxamed ibnu cabdillah iyo alxumaydiyo isna imaamka alxumaydi la yidhaha sheekha bukhaari a ninka ugu horreeyay uu kitaabkiisa ku bilaababa ah cabdullaahi ibnu zubayr ee tilmidkii shaaficin ah markuu shaafici dhintuu ka soo laabay masr markii hore masr buu la tegay qolooyinkii sufyaan wax ka warnay ibnu cuyeyna dee dadkii ugu mudnaaba ahaa xagga xadiidka marka la eego aba way diideen qabuulahu ninka aqbalkiisa la aqbalo kol haddii dee kadib xadiid uu yahay wax haba toobad keene in dibba loo aqbalo way diideen oo kadibka kale iyo fisqiga kale iyo fisqigan xaggan ka dhashay farqiga udhaxeeyaana waxa weeye dee kadibkan xadiidka mafsado aad iyo aad u weyn baa ka imanaysaa wixii marka rasuulka ilaahay waxaan u odhan loo nisbeeyo dadkii wixii way ku dhaqmayaan oo sharci ayuu uu noqonayaa wax lagu banaysto waxna lagu xarimo markaa fasaadka aad weyn baa ka iman ama kadibkii meel kale cid kale laga markaayo beebtii aan xadiidka rasuulka ahayn haddii xataa mafsado ay ka timaado waa mafsado aad iyo aada u qaasira markaa taqliid daraaddeed iyo zajrin ayay tadu yidhaah ninkaa riwaayadiisi asalahaan yaa lama aqbali ama weydiideen qabuula aqbalkii sala aqbale mu'abadan aye xaalu yahay ibahaasi oo abaawda aan ka qaadanaynaa waa diidmadaasi mu'abadan mid daa'ima uu yahay oo la daa'im yeelay way oo weligiiba dib looma aqbalay yidhah weliba intaa kuma idaysan uma na-aw way ka fogaadeen can kulli maa kii dhammaantii waa can qabuuli kulli maa kii dhammaantii aqbalkii min qabli da waa kadibkan maanta aynu ku aragnay lagu ogaaday hortii rawaahu kuu wariyey oo dayne marba ay sugnaatay kadibkiisii oo lagu arkay riwaayaad kalena waa lahaa kumay daynun kadibkaa maalintii lagu arkay xadiidkaasiyo wixii ka dambeeyey in la diidee wixii uu hore u wariyeyna ee intaanay kadibkiisa min daahirin uu wariyeyna guud ahaanba way daadiyeen oo way ka dheeraadeen waayo dee waxaa la arkaa inu caadadiisaba ahayd markaa wixii oo dhanba way ka wada daadiyeen way iskaga tegeen bawayo way diideen marka wuxuu sheekhu wanawowiye imaamkii nawowi kullu daalika dhammaantii hadday tahay riwaayaadkiisa horoo la daadiyo hadday tahayba tan markaa imanka dib inaan tawbadiisuwa inkastoo aan dhicmaatay riwaayadiisi aan loo aqbalin abaahu waa diiday oo wuxuu leeyahay marka la eego dee sidii qawaaciddii waa ka dhaartay taasi wax farqiga u dhexeeyana ma jiro kadibkaa kale iyo kan marka ama fisqi kale iyo kan marka laga toobad keenee toobaddu fiicnaato gaarkii soo islaamayna waa tii la aqbali jiray riwaayadiisa fisqigii kalena marka laga toobad keena waa la aqbali jiray tanna waa lamid buu idhaa horeyna taqriib ugu soo aragnay marka wuxuu ihi bal waayo taas weye oo marka adigu waxa weeye weeyaan masalada hore inuu soo aragno dee waa macno iska daahire shaksigu haddii uu fisqi kale ka toobad keenayana waa la aqbalaya saday toobadiisu fiicnaado ujeedadiisa markii hore maqbuula riwaaya ahayn kol hadduu tawbad fiican toobad keena riwaayadkii waa la aqbalaya guud ahaan waa laska aqbalin haddii ay arrintu tay kadib filxadiidka waxaanuu ka toobad keenaya taas dariiqadiisma iska fiicnaato a'imadani taqliid daraaddeed iyo dee mafsadada weyne ku sugan kadibka halkan daraaddeed ayay u diideen in dibba loo aqbalo riwaayadiisii way u diideen welibana wixii hore wariyeyna way wada daadiyeen laakiin imaam nawowi baa saynu taqriib kusoo marray sharxu muslim waa siduu ku yidhaahee ayaa isagu ku diidan yahay taas isuu ibno kalaan buu yeelan doonaa beyd ka dambeeyo marka wuxu uhi waman yatub ninka isagu toobad keena can fisqi falyuqbal la aqbalo aw kadib alxadiidi aw can kadib alxadiidi buu ka toobad keenay fabnu xambalina xambaliya wasayrafiyu sayrafiya walxumaydiya aba way diideen qabuulow ninkaa in la aqbalo mu'abadan xaaliyay diidmadaa timid daa'ima uma bacdiyeedna aw ka fogaadeen can kulli maa kii dhammaantii min qabli daawey waa min qabli da min qabli lkadibi fi lxadiidi waa kadibkan maanta aynu aragnay hortay oo marka ay kadibkii ku dhacdo caadi waana sida dee sharaxa kale ku sugan halkana isaga waxaa shaarixan aan hayo isaga wuxuu ka dhigayaa waa min qabli da oo ka saa'ibkii markaasaasi daahir ahaan waxay ahan laydee min qabli in la yidhaaho markaa qabli wax loo idaafeeyo ayaa jira mudaaf markaa ma muuqdo oo kan isagu waxa weeye min qablu waa waqtigaa horteed daa ka taa'ibkii rawaahu wariyey markaa noqonay ka taa'ibki maanta kadib uu wariyey ama min qabli daa waa kadib kan maanta lagu arkay horteed rawaahu wuxuu wariyeyna way ka dheeraadeen w wanawowyina way kullu daakaa dhammaantii madkuurkaa dhammaantii baa diiday markaa wuxuu ihi suyuudi wamaa kii ra'aahu ay arkeen ay ra'yeeyaday ku tegeen alawaluna raggaa hore ee saddexdaa imaamee hore ay dee markaa ay ku tegeen ayaa arjaxu raajaxnimo badan oo qowlka imaam nawowi maanta isaga iyagaa masalada kaga raajaxsan daliiluhu waa daliilu arjaxiyati wey qowlkaasi inuu raajax yahay ama waxaa ra'ay qoladaas ay ku tegeen inuu ka raajaxsan raajaxsanya kan imaam nawowi imanka maanta uu ku tegayo daliilkii iyo wixii dee daliil u ahaana muwadaxun mid la caddeeyey weeye fii sharximaa sharaxa yaga waa sharaxa aan ku leeyahay kitaabka taqriib ee imaam nawowi leeyo waa tadriibe ayuu daliilkaasi ku cadiyey daliilkaas hore ayaynu usoo aragnay oo markaa imaam nawowi isagoo qowlkiisii soo naqliyey ayaa wuxuu isaga ku jiriyey inaanu qowlkoodaasi dee wax mukhaalif ah oo qawaaciddii khilaafsanna aanu ahayn si imaam nawowi wax fogna aanu ahayn xaq uyo sida ay yidhaaheen marka waxaanu dee misaal uga dhigayba ama de daliilka dhigayna waa waa daliil fiqi ama masale fiqiu la yimo kollay walow halkaa idhaa cid taxriirisay maan arag inta yare halka lacaamkii waxaa ku tacalluqsan qaadiga gariyaba sharaxaalifiyada ciraaq uu ku sheegaa laakiin hadalka hadalka dheer baanu lahayne ayaa ninkii zaaniga ahaayee muxsanka hadduu toobad keeno oo tawbadiisu ay fiicnaato ixsaanka dib ugu soo laabmi maayay fuqahadu yidhaahaanoo marka shaksiga dee xadi jiray ilaah baana qur-aanka xaddaa ku sheegay sideetan in lagu dhufanayo walaa laftiga muxsanaadkeena muxsan raggii iyagana farqi udhexeeyaa ma jireen haddaba haddii laakiin shaksigii dina ay ku sugnaado dib u fiicnaado toobadiisii usoo hagaagto ixsaankii dib ugu soo laabi maayo qaadifkiisii lama xadayo yidhaahdo wali cirdigiisii dee naqsigan iyo salmadan ku timi waa iska baaqe midna siibay la mid tahay oo ay u nadiir tahayba waxaa kaloo iyadna ay sheegeen haddii shaksigii laba qadfo oo kii la qadfay iyadoon weli xaddii hadda waa la qadfo waxba laguma ogeyn iyadoon weli shaksigii qaadidkaa xaddii lagu ogeyn maqduudkii uu sinaysto bacda alqadfi intaana qaadidkii la xadin dib isna looma xaday yidhaahaano waxay yidhaaheen taasna cillo ay uga dhigeen ilaahay subxaana watacaala wuxuu caadiisa ay kuma dareertay shaksigaa dee ficil la yimaado inaanu min awali mara ama marka ugu horeeya aanu fadeexayn markaa kolley markay shaksigii dee wixii caado u noqoto ku noqnoqdaa rabbi fadeexeeyaaye marka ugu horreysa sida caadada rabbi subxaana watacaala waa shaksigaas way isaga qarsoonaataa waa loo asturaa marka waxay leeyihin waxaa daahira horeyaan loo ogaani dee kol hadduu maanta kuba dhacay imankaa caadaatay wax wax ka horreeyey ay jiraanoo markaa aan loo xadahayn markaasna waa saasoo kaleo shaksiga dee kadibkiisii daahirkaa uu muuqday waxa daahira dee ama kadibkiisa muuqday inay hore waxyaalahani uga dhaceen ba markaa daahira oo markaa in dhammaanba in la wada daadiyo un weeye sao masaa shaafiqiga ayay nadiirba u tahay taqliidna waa jiraayo dee mafsadeen weyne kadibka ka imanaysa intaas weeye daliilku sheegaya wamaa kii ra'aahu ay ra'yeeyeen alawaluuna kuwa hore ayaa arjaxu raajaxnimo badan dliilhu marka waa dliilu arjaxiyati waa inuu raajaxayay waxa u daliilkiina fii sharxina sharxay markaa iyaga oo sharxiisao tadriib oo isagu hor alifo alifyadan baa ka dambaysay oo dhowr iyo labaatan jirkiisaba oo tadriib alifaysay waayo kan buu dee markaas ahaa un soddon jir meelahaas markuu halkan kitaabkan shanta cishana uu ku nadmiye shan cisho ku nadmiye si akrka inoogu iman doonteen daliiluhu fii sharxina muwadaxu manaa daliilkii sharx ayagaas baa lagu cadeeyey daliilkiisa wey ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاده لكن بفرع ما قدح ومن روحي نفى أنفيا ما كي يروى لورنيا عنه إساق حقيسا لقى ورنيا أنفيا فالأصح قولك الصحة بدني وحوية إذا كان قاشا العلم جاي مسألة كسوانا ما خلاف كودا كودا راجع الصحة بدن إسقاده ردب لريد يوي وحي مروي هاكاس oo riwaayadii ama dee waxa weeye kan kale uu ka warinayey ee isaga loo tiirinaya tuurid la tuurayo laakiin bifarcin maa qadax laakiin eh, maa qadaxa ma qoomayo ma daciifinayo oo ma dhaawacayo bifarcin faraca waa kii isaga wax ka warinaya xadiidka ka sheegay cadaaladiisa taas qadxu ma aho riwaayadan ha laga tegay laakiin riwaayaadkiisii kale waa la aqbalayaa uun oo taasi ma qadxinayso halkan wuxuu inooga sheegayaaba masaladii dee aynu horaba kutubtii hore ugu soo aragnay oo ah shaksi dee kl haddii uu xadiid wariyo oo xadiidkii ayaa dee u wariyeyba nin siqaa ah ka wariyey ninkii siqa ahaa xadiidkii ka wariyey baa markii isagii dib loo weydiiyey ayuu xadiidkaa ninka siqadii uu ka warinayey ayuu anfiyey oo uu yidhi adigu xadiidkan maan warin taas bay adigu xukunkii masaladaasuu ka hadlayaa markaa wuxuu yidhi hadduu anfiyo afintuna waxay noqonaysaa waa inuu isagoo jasminayo le maan warin xadiidkan ama haba raaciyo dee been buu iga sheegayaa xadiidkani kaygii maaha markaa qowlka asaxii waxa weeye shaksigaa riwaayadiisii ama xadiidkaa horta inaan la aqbalahayn kola xadiidkaa waa laga tegayaa laakiin taasi ma keenayso ninkan maanta xadiidkiisii aan ka tagnay ninkan siqada ah isna ka soo naqliyay isna siqada ahaa in ay taasi qadxi u noqotay iyo jarxin la jaraaxeeyo riwaayaadkiisii kale laga tago waayo walow dee ninkani uu imika beeninaya ama uu leeya asal ahaan maan warin isaguna nin a ah weeye waa kan le waan ka wariyeyba marka labadooda qowl dee tacaarud baa ka dhexeeyo midkooda midba ka kale u beeninayaayo marka waxaana uu yidhi waa fi lasax waa qowlka asaxaa dee rag ayay si ibnu salaax iyo nawowi iyo bal dee xaafid ibnu xajar sharxu nuqba markaas aan niyo ay markaa ay saxiix yeeleenba a'imadii kale usuuliyiintahayba kol haddii dee jaazim yahay oo nafyigii markaa nafyigan jasminayuu leeyahy maan warin ama been buu iga sheegayba labadii qowl baa istacaarudaya oo isla dhacayaanu walow midnaba midka kale qowlkiisu aanu jaraaxo iyo qadxi ku noqonaynba muqaabil asax markaa wuxuu noqonayaa oo qowlkan dee muqaabil asax oo qowl dee jamculjawaamic saaxiibkii ibnusubkiya uu markuu jamculjawaamica uu ku doortay ayma kalena ay doorteen bacdigoodna dee itifaaq ba ay usoo naqonayaan ama inta badan dee qowlkoodo shaksigan in kastaba ha anfiyaye oo ha beeninayabe waxaa lagu xambaaraya inlow de dadkiine waa had iyo goor cudo waxa u yimbo waxillow iyo sahwi markaa kol hadduu shaksigan siqadii jasminayo farac aha wuxuu dee jasminaya ay tahay cadaaladiisa iyo dabdigiisna hore u sugnaaday ninka kale aftintiisii isagu musbit weeye kanna waa daafiye isaga qowlkiisa la horraysinaya kana wuxunbaaba lagu xambaarayaa marka ilow ayuunbaa lagu xambaarayaa qolay badanaba taas ay doortaanba waxaa jirta horta xaafidnu xajarna sharxi nuqdo ma kala qaadin xagga nafyinta ee laakiin fatxulbaari oo kale waa kitaabu salaad meelaha marka adkaarta salaada dee salaada dabadeed adkaarta lala imanayay xadiidkiina ibnu cabbaas ee ah waxaan ku garanayeyba salaaddu inay dhammaatayba dee takbiirta iyo taas baan ku garanaya ama dikrigaas ee laguma dhawaaqayaan ku garanaya xadiidkaa markuu sharxayay ayaa wuxuu masalada kollay tafsiil buu geliyaaba nefyintan buu laba u kala qaadaa inuu nefyintu ay tahay dee nefyin jaasima maha noqotee takdiib ay la socoto uu leeya caddaynayo beenin uu shaksiga beeninay uu been buu sheegayaa waxaan asal ahaan uu isagii beeniyey wataa wuxuu ka dhigaa dee itifaaqood isagoo soo naqliye ama dee in la celinayo taas la celinayo iyo markaa inuu afiya uun oo si jasmi uu ku sugayo waa afiya u leeyahy anigu maan warin xadiidkay maaha intaase laakiin isaga tagdiibkiisa aanu caddayn waa suurada imaka halka inoo taala aan tafsiirka kuma sugnaynoo markaa suurada wuxuu ka dhigaa raajixu in iyo aqbal la aqbalo waa suurada laakiin sharxu nuqbataa kuma odhan sharxu nuqba ma tafsiirkaa ma geliye waxaa raajixa in la aqbalayo waxaana sababto ahayd xadiidka halkaa ku wariyey ayaa riwaayada muslim baa waxaa la socotay camr bnu dinaar ayaa xadiidka sufyaan ibnu ka warinaya camr ibnu dinaar baa xadiidkii yidhi abi macbad oo ibnu cabaas ka wariyo hore uga maqlay baan dib ugu sheegayoo markaas baa wuxuu idhi la muxadidka riwaayada muslim bay ahaydba halkana laa uxadiduka buu shaarixani soo naqliyey laakiin waa lam un waa dee xagga madbucada un bukhaari baana xadiidka soo saaree laakiin asalka xadiidka waya ziyaadada muu soo saarin bukhaariya markaa wuxuu ihi kuumaan warramin oo kuumaan sheegin isaguna wuxuu ihi qad xadadtaniihi waad ii sheegtoo adaan kaa maqlay muslimiyana waa kuwa soo saaray xadiidkaas hortiisna bukhaari soo saaray markaa qowlkan uu yidhi dee ninkii xadiidka warinayey lam uxadidka oo ah hadde nafyi jaazima haddana waa kuwan xadiidkii way saxiix yeeleen dee aimadaasi oo xadiidkii cillo ugama yeelin looga tagaba oo markaa agtooda waa intaasi dee nisyaankuun lagu xambaaraya xataa nafyiga sigaa jira aduu taas buu markaa masalada ku kala qaada waa markaa fatxulbaari ayuu labadaa kala qaada labadaa tafsiir geliya nafyigan jaazimka ayuu geliya laakiin sharax nuqba iyo ma gelin de qolooyin kalena oo kuwa san idlaaqayba wey marka waman nafaa maa canhu yurwa fala sax waman ruuxii nafaa anfiya maa kii yurwaa la warinaya canhu xaggiisa ee u anfiyey hadda markaa nafyi jaazima fal asaxu qowlka sixada badan muqaabil asaxna de waa qowl xoog badan oo markaa in la aqbaliyo in lagu xambaariba isqaadi la ridaya weeye xadiidkaas laakiin de farcina faraciyo waa ninkii xadiidkan warinaye dee ninkana lahaa aniga xadiidkan kaygii maaha ma qadaxa ma qoomayo ma jaraxaynaya taasi oo riwaayaadkiisii kale lagama tegaya maqbuulun riwaayo guud ahaan weeye riwaayadan baa laga tegaya aw qaala amase wuxuu yidhi waa kii asalka ahaa laa adkuru anigu xadiidkan ma xusuustiyo wanaxwa da hadalkan laa adkuru wax lamida ayuunbuu yidhi oo markaa waxa weeye dee ama laa acrifu iyo laa adriyo wax lamida un hadalladaas yidhi kaana siya waaba isagoo iloobayba oo markaa kaafta haddii litandiir la yidhaahdo dee waaba markaa iyaday dee taasi ka dhigan tahay oy la tahay in isagoo iloobay mithal annasiya taas la yidhaaho haddii dee tandiir looga dhigo ama dee tacliil haddii laga dhigana oo macnaa waxa weeyaan kaana siya wa liannahu nasiyahu hadalkaa wuxuu ihi dee ilo uu iloobay daraaddeeda litacliil bacdigoodna ishaare adigu wuxuu hadalladaasi u yidhi waaba si isagoo iloobayba xadiidkii ummataasi waxay la midtun isagoo fa fasaxaxuu waxay saxiix yeeleen an yuukhada in xadiidkaa la qaato oo la wariyo oya taasna waa kay u dejiyeenba khadiib iyo daraqudniyo min xadatahu nasiya kutubtay ku magacaabeen riwaayaad kala duwana ay u soo aroortay oo afartameeye wax ka badan ay ururiyeenba haddaba shaksigu haddii aanu jasminahayn nafyintaas ee uu leeyahay anigu ma xusuusni ma garanayo dee wuu iloobay shaksigan markaa musbidkee wax sugaya xusuusan baa riwaayadiisa la qaadanayaayo xadiidkaasi xadiid maqbuula ayuu noqonayaa amtiladiisdeesaynu hore usoo mareen sharax nukhbiyo xadiidkii rasuulku qadaa bilyamiin maca shaahid inuu ku xukumay oo xadiidkaas seer ibnu abi saalix oo abihi ka warinayay ayaa waxa abi daawud riwaayo uu leeya timi markaa daarawardi inuu yidhi rabiica waa rabiicatu ra'yi baa xadiidkan suhayl ah iga sheegay markaas buu markii dambe suhayl dib u weydiiyeyoo uu yihi rabiican saa ka maqlay suhayl baa xadiidkii weydiiyo markaa suhayl baa deeta wuxuu ihi akhbaranii rabiicatu wawa cindii iqaanii xadaثiya walaa axfadu rabiica wuxuu ii sheegay agtayduna iqa ayuu ku yahay inaan xadiidkan anigu aabbahay uga soo naqliyay laakiin ma xifdisnaniyo imika ma xusuusnay sulaymaan ibnu bilaalna maruu su-aal la kulmay oo xadiidkii weydiiyey isagoo rabiica ka maqlay ayuu yidhi ma garanaya xadiidkan sulaymaan baa ku yidhi suhayl rabiica ii sheegay xadiidkan oo iga kaa warramay adiga markaas baa wuxuu ku hi in kaan rabiicatu ahbaraka canii faxadid bihi can rabiicata cani hadduu rabiica agtayda iqu ku yahay uu rabiica taa ka maqashay waxaad ka warantaa rabiica rabiicana dee anigoo saasun markaa waxa weeyaan u warno dariiqa ku wari aad maqashay anigu imikama xusuusnin dee rag kalena way kaba dhacdayoo waa in laguna dee bashar dabiicadiiba weeye saa daraaddeed xadiidkan waa la aqbalaya isaga aw qaala wuxu uhi laa adkuru ma xusuusni wanaxwa daa buu idhi sida laa acrifu iyo laa adriyo kaana si siyaaba isagoo iloobay fasaxaxu waxay saxiix yeelaan yuukhada xadiidkaa in la qaato weyn waakhidun ajra alxadiidi yaqdaxu jamaacatun waakharuuna sabaxu waakhidun kii isagu qaadanayey ajra alxadiidi wa ajra riwaayati alxadiidi xadiidka warintiisan uu warinaya mushqaadii iyo ujradiisa qaadanayey yaqdaxu ay yaqdaxu waxaa qoomayo taa ku daciifiyo ku jaraaxeeyey jamaacatun jamaaco a'immada ka mid ah waakharuuna kuwo kalena samaxu way sahleeno way iska fudaydiyeen ujrada haddii lagu qaato waakharuuna kuwo kalena jawasuu way baneeyeen liman shuqila ninkii la shuqliyey can kasbii kasabkiisii laga shuqliyey ayay u baneeyeen fakhtira waa la doortay haadaa qowlkan tafsiilka dambe leh wa qubila waa la aqbalay halkana waxa weeye waa masalo aimadu ay kaba hadlaan oo ictimahoodii iyo dee markaa manhajkoodii aada u daqiiqa ah un tilmaamaya markaas waxa weeyaana waa dee xadiidkii ninkii dee loo baahday baa xadiidka aqriyaya hadduu dadkii dalabada ahaa ujro ka doonayo kaa qaadanayo ku xidhaya riwaayadii ujro baytmaalkii hadduu wax ka qaato meelaha dee xaqaba ku leeyay ma aha ee iyagii buu ka qaadanayaa kaas bay jamaaca culimmada ka mid oo arrintaas u arkeen wax shaqsiga lagu daciifiyo waxaabay leeyihin dee waxaan looga aaminahay ninkani waa ninkan adduunyada qaradkiisuba noqdaye waxaanu samaacu lahay inuu sheegtay samaaci tasayud inuu xagga riwaayada kula yimaado taas baa looga aamin ahaynoo markaas bay yidhaaheen ninka ayaan wax laga qoran raggaan waxaa ka mida ah axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahooya abi xaatim irasi walow dee raggii taa lagu sheegay sida ama lagu yaqaano sida abu nucaym iyo cafaan iyo uu haddana tawsiiqaya imaam axmed ah, waxna uu ka wariyo adigu waa la weydiiyey shaksigai muxadidka yuxadid biljr markaasay yidhaaheen yaana xadiidkoodii yaa la qoraninba taas bay ku tegeen sababtuna taasubayd waa iyagoo uga baqday dee iminka tazayud iyo waxaani dee waa ninkan arrintan uu doonayaa inay kuma kelifto waxaanu samaacu lahayn sheegashadiiyo umuuraha ay kuma kelifto taasi waxaabay keentay shucba oo kale iyo meelahan isaba raggii mutashadidiinta ku ahaaba inuu markaa dadka qaar yidhaahbo dee fuqarada ka qoranina waayo waxaa dadkii ninka hadduu baahanya waxaa dhici karta inuu beenba sheego laga markaas taas ama ragga qaarkoodii markaa uu sheegtay sida cumaar ibnu iyo xabse ragga oo idhaha wax ka wariya waaba inu iyagu waa rag dee aan baahnayn oo aqniyaba ama muusiriin oo been looga aamin yahay oo nin isaga ka warinayaa bisadmiqadii oo wax been sheegayaa jira adigu bal markaa waxa weeye un tan bay baqashadeed bay tan u yidhaaheenba markaa waxay ka dhigeen wax shaksiga qadxi ku ah sharaaxaynaya riwaayadiisiina looga tegayo masaladana wuxun bay la mid tahay masaladii dee qur-aanka tacliimtiisa qaadashadii lagu qaadanayey jumhuurtoodna way banneeyaanba qur-aanka shaqsigu hadduu cid barayo inuu ujro ku qaato taasna marna qadxi kumay tirin axaadiistii dee halkan ku soo aroortay taa faa'iidaysa axaadiis xoog badan ama axaadiidta dee bacda asxaabi sunan ay wariyeene iyadna taas dee inay dembi tahay markaa ay kuma sugnayd waa axaadiidta aan u dhigmayn horta kuwan ay ku sugan yihiin dee banaynteedu ay kuma sugan yihiin baan u dhigmayn ama waqaaca khaas ahaaneed iyo dee lagu xambaarayo xukum caam ahaaneed markaa aan la siinahaynba axaadiidta qaybtaa kale laakiin suuradan suda ibnu salaax ma yidhaaho walo ay taasii tan isku mid tahay taasi muru'ada waxma yeelayna tan waxay ku tiriya dee muru'adii shaksiga inay nuqsaaminayso oo arrintoodaa tan ahayd dee calli majaananka ma cullimtaj majaananka markay baabkan joogaanba saa daraadeed bacdigood ugu tiriyeen qadxiga inuu yahay wa aakharuuna kuwo kale samaxuu macnaa sahal way fudaydiyeen way iska ogolaadeenoo ujro xadiid taxdiidka in lagu qaato tarakhusan taas bay markaa waxa weeye adigu ay ka ogolaadeen markaa la yimaadeenba dee rag qaarkood way la yimanayeen saabu nucaym fadl ibnu dukayn iyo imaamkaas baa laga sheega waa sheekhan bukhaariyo dee isma xifdiga iyo itqaanka badan ayaa wuxuu yihi yalumunanii calaa akhdi اljri waxay igu caabaynayaanba ujro qaadashadeed wa fii beyti halaatata cashara nafsan maa fiiha rakiif aqalkaygana saddex iyo toban baa joogo xabad rakiifkiina uma taallo markaasay iyagina leeyihiinba maxaad u qaadanaysaa dee dadkiina waa ka ku shuqloomay u fadhiya dee iyaga cilmiga nashrintoodii adigu kuwana way ogolaadeen oo dee aimadaas ay kaba mid yihiin markaas iyagu dee way la yimaadeenba wa aakharuna jawaso kuwo kalena tafsiir bay geliyeen oo jawasuu way baneeyeen niman shuqila ninkii la shuqliyey oo macnaha way tafsiir bay geliyeenoo ninkii haddii uu isagoo xadiidkiina aqriyaya camalkiisii kalena la iman karoon waxaan u baahnayn yaanu qaadan bay idhaaheen laakiin ninkii cilmigiisii baa loo baahan yahay uu fadhiistay fadhiistayba wuxuu u fadhiyaaba dee dalabadii u faa'iidayntii haddii waxa weeyaan se odhan lahaa dalab markaa dee risqi iyo kasab doonana oo dadkaagii waxusoo kasab iyo ciyaalkaagiina waxa ka manceeya dee intan baa ka shuqlisay oo nu laba haleelayn kaa iyada waxay u baneeyeenba inuu wax ku qaato waana sidii uu ku fatwooday imaamkii abu isxaaq ashiraasi saaxib almuhadab uu kuwa markaa fatwooday markaas oo ugu fatwooday in abalxuseyn ibn naqur la yidhaaho adigu dee markaas magaciisa adigu ama kuyadiisa waana dee sida kutubta ku sugan sharaxan dambe ayaa abulxasan halkaasi dhacay laakiin sababku abilxusein ayuu ugu fatwoodo isaguna markii dambe waa qaadan jiray oo dee wuxuu dinaar maliba nusqooyin uu la gooni noqday sida nusqatu daaruut oo kale ayuu dinaar buu ka qaadan jiray iyada marka hore waxa weeyaan ninkii isagu adigu kasabkiisii laga shuqliyo way baneeyin waxaana ugu horreeyay ibnu cabdilxakam oo kaleo iyadoo malaa markaa ibnu ahi ibnu wahb cabdillahi ibnu wahbi ninka adigu axmed la odhanaya u adeerkaba ahaa baxshar ay taa kuma qaadanayaan masalada la weydiiyo markaas buu yidhi dee waa banaan bannaan tahay wajais weeyo dee yaa igu xukumay inaan dee aan o dhan kula fadhiyo oon kula fadhiyo unuu danahaygii kale u seego adiga daraaddaa u fadhiyo oonan waxna qaadan markaasuu le dee kol haddaad adigiiba aan u fadhiyoon badahaygu soogayoon adiga daraaddaa u fadhiyo markaa dee haddaan ku idhaa waraaqdiiyo diinaar ka bixi markaa taasi waa wax badnaa buu imaanka ibnu cabdilxakam nin kalena waa loo weydiinaya isagu lagu iman jirinay nin kale dee wax markaa dhacay adigu ninku markaa haddii kasabkiisii laga shuqliyo nula haleelahayn meel kale wax ka qaadanayaana jira dee taasi daruur bay noqonaysaa haddii kalena cilmigii ayaaba dee markaa waxa weeya cid cid u faa'idaysaba lama helayo taasi way badneeyeen xafid xajar baa wuxuu idhahaa markaa laakiin waktigan dee waa waktigiisii buu ka hadlayay dalabkii markaa cilmiga la dalbayeyba fatar dalba dalbu ka cabiraaba waaba burayo maanta dalaba hagaagsani maba jirto haddii markaa dadkii sidaasa iyagoo marka horeba himadoodii baaba'day oo xirsi sidaas aanay lahayn ay arkaan iyadoo dee lagu xidhayo haddana maal oo waxyaalahaas oo kale ama sanadkiisoo ka cabire la iibinayo intii yarayd ee ku harsanaydna khalaas way suulaysaa farahay kama qaadayaanba markaa dee waxa roonba bal taas si aanu dee shaksiguna hadduu dee taas la yimaado oo taa daraaddeed loogama tago wuxuu soo gelaya kitmaamkii cilmiga la qarinayay ayuu soo gelayaa ama dee sunnaha baabiintiisii buu soo gelayaaye kol hadduu waktigu tan yahay ee intaas layskaba dhowro ayaa rom uu yidhaahaa waxaanu sheegaa dee dadkii iyagu taas ahaayee cilmigooda nashriyey daraaddii u nashriyey inay fi dunya wa fi kuba intifaaceen sii la arkay kuwa cilmigoodu aada u badnaayo laakiin waxyaalahan la yimid markii dambe cilmigooda naafac u noqono adugu wuxuu ka cabiraaa masalo marka dambe oo haddee dalabkii himadii inay gaabatay xirsigii halkan lagu dadaalayana uu yaraaday haddii haddana la arko iyadoo wax lagu sii xidhayana intaas dhici karta inay meeshaba ka baxday faraaba ka qaadaan anoo cilmigiiba iskaga jeestaan dee marka horeba qasad hagaagsan aan lahayn markaa xaroon buu yidhaa bal markaa layskama dhowro waakharu tajawuzu liman shuqli min kasbi faktira markaa wuxuu yihi faktira waa la doortay adaankan waa qowl ka dambeeya tafsiil kale ee la kala ninkan in laga shuqliyey dee camalkiisii onu si kale u haleelayniyo in kale la qaado oo qubilo waa la aqbalay man yatasahal fii samaacin awaada ka noomin aw ka tarki asli yurduda weli waxyaalihii baa inoo socay masaa'ishii iyo dee qoloyin riwaayadooda la celinayo marka wuxuu uhi man ruuxi iyo tasaahal tasaahul iyo fudaydsi laba yihaaya iyo samaacin maqal uu xadiidka maqlayo oo waqtigaa uu maqlaya ayuu tasaahul la imanaya cinayi iyo dee uu lama imanayo hagaaga xadiidkii uma dabdisanayo aw adab amase gudashadii uu gudanaya isaga lagu dul aqriyayey isagii baa lagu dul aqriyayaaba ninkii musmica ayuu tasaahul la imanayaaba waaba maxay ka nawmin seexashaba weeye majliskii samaaca oo lagu seexdo shaksiga seexdo aw ka tarki aslihi asalkiisii axaadiidani ugu dabdisnayd oo kaba yimi weeyaan oo kaba tago oo haddana doonaya axaadiid in lagu dul aqriya ama sidaa ku wariyo urdudaa ay urdudan cena riwaayadiisa oo waxa weeye ninku haddii uu tasaahul la imanaya xaggii samaace waqtiyadii hore dee raawga ama xadiidka uu ku sugnaanayo sababtii ama uu ku daciif noqonayo ama ku xasan noqonayaana umuurahan la shardiya sida noo dambaysee tasaahul buu la imanayaayo majliskii la fadhiya san majliskii samaac oo kale ayuu iska seexanayaaba bal dee u tegi doonaa halkaa markaa la eego markay qoriyeen dibaaqdoo kale iyo sadeed musalaxiya ka dhacaysay mar markaa guud ahaan baa laga dul isaga lagu dul aqriyayay ama isaga laga dhegaysanayayba ayaa majliska waxa qornaa oo imanka qor dee qoradina imikadna waa lahayaa dee safxadii samaaciisii oo kale oo dee markaa xataa ninkii ay lula ka dhacaysa hebel majaalista qaar majliska caynkaase waa yar looday ama uu seexanaya sidaas ama kolkol dad buu la sheekaysanayay ayaa qoran samaaca hore kuwa qoran oo imaka madbuuca kitaabkana ku daba madbucaysan oo markaasay ugu cinaayoonayeen haddaba ninkaa isagu tasaahulka la imanaya maqal adugu kolley markaa damaan soo noqlin doonaa bal waayo waa suuro aad u layaab badnayd oo isaguna imaamkana aada buu cinaayo badnaa ihtimaam badnaana markaasoo markaa dee bayaqina la madbacaysa isagoo dee markaa waqti laga dhegaystay kitaabka oo dhanba guud ahaan kitaabka aada u wad ayaa wuxuu ninkii haddaba tasaahul la yimaado samaaciisa ama se cinda aladaa oo waa isagii baa lagu dul aqriyayaa markaa waaba ka nawmin majliska samaaca laguma seexday aw ka tarki asli asalkiisiiba buu ka tegeyba oo ka tarki asli urdudan riwaayadiisa isaga markaa celi yaan la aqbali weeye oo riwaayadiisa kaa lama aqbalayo bikasr ay wardudan celi halkii hore iska cadaf mafcuulkii hore iska qad ficilkii qadaroo wardudan celiyo qaabila talqiini talqiinta kii aqbalaya laqimid wax loo laqimo afka wixii loogu rida baa iska qaadanayay oo talqiinta ka aqbalaababa iyadoo loo yimaado min la yidhah dee xadasna fulaan can fulaan can fulaan oona isagoon iska hubsan xadiidkiisii inu yahay inuu mid kale yahay xadaanii fulan can nu odhanaya kaas bay dhahan talqiintu aqbala waxa loo laqino ayuunbuu qaadanaya dee markaa mujaasafa ku sugan iyo hubsasho la-aan ninkaasna laguma kalsoonaan karo sidii muuse bnu dinaarba ka dhacday mala xafs bnu qiyaas ayaa ku yidhi de xadaadka caaishatu bintu dalxa can caaishata bikada markaasuu yihi xadaatnii caaisha bintu dalxa can caaisha bikada markaasuu yihi xadaadaka alqasim qasim bni moxamed can caaishata bimithli markaasuu tiino wixii kolba la yidhaha uu iska aqbalaya waa mujaasafadan iyo dee hubsashaba-aan dadka caynkaasa riwaayadooda yaan la aqbalin oo kolkol dee way ku hubsan jireenna oo markay taas hadduu ninku talqiin aqbalaya inaan xifdi lahayn ama aan toosnayn un hagaagsanan labada midun buu ahaa inaan dee sidiisa kale ha u dhowrsanaadee wuxuu hayaabo aanu jirin oo riwaayo u helahayn iyo iyo dee nin markaa waxa weya mujaasafo leh oo waxaan weliba iska odhanayo been sheegaya labada midunbaa talqiinta aqbali jiray ee markaa ninkii talqiin aqbalaya khaasatan dadku markay waaweynaadaan bal xifdigoodii ay ka shakisan yihiin way kuma hubsan jireen taas markaa ninkaa iska diidi wayo aqbal riwaayadiisa waqaabila talqiina talqiinta ninkii aqbalayana riwaayadiisa aqbal iyo waladii kii kasura umatay shuduudu shuduudkiisu oo adiyo goordee waxay dadka uu la wariyo ayuunbuu si kale ku warinayaa si kalunbuu ku warinayaa kaasna isnaha aqbalinba weeye oo waladii katura shuduudu aw sahwi ama sahwigiisoo macnaa waa qaladkii riwaayo ka dhacay taasi shuduudku waa dadkii macruufiinta ee wax laga warinaya dee ayuu si dee lagu yaqaanay riwaayadkooda si ka duwan unbuu dadkii ku warinaya ama dadku la wadaagtay hadiyo goor khilaafaya kanna waa qalad had iyo goor ka dhaca sahi ka dhacaya akhtaa kaba dhacaysa xataa cid kale yaanu kuma khilaafin me sahigu ninka uu batayna kaasna riwaayadiisa celi laakiin kan sahigiisu batay way qaydayaanoo xays meelo asara uu wariyo min xifdihi xifdigiisa uu ka wariyo ninkan dee sahwigiisu badan yahay hadduu kitaab leeyahay kitaabkiisuna kitaab la dabdiyo yahay oo usuushiidisiina lagu saxiix yeelay uu kitaabkii maanta ka warinayo dee kitaabkaa la ictimaadsanaya isaga lama ictimaadsan maayo markaa dhib ma laha laakiin xifdigiisa hadduu wax ka warinaya sahwigiisuna badan yahay ha la celiyo weeye xaytu atara min xifdi taas bay wadaa ama hadduu kitaab la saxiix yeelo lagu kalsoon yahay uu ka warinaya dhib ma laha wey qaala jamaacatu jamaaca waxay yidhaheen kubar waaweyn oo dee markaa imika jamci kubraa imika taas weeyaan ayay dee imika jamciisiin waaweyn ba kubra dee mufradkaas muanadkaabaa kubar lagu jamciyaan haddaba rag waaweyn ba waxay yidhaaheen oo jamaaco waaweyn oo dee ibnulmubaarak iyo axmed iyo ay ka mid yihiin ay bakr alxumayd iyo raggaa lahaa waman yucaraf yucarif baa taale waman yucaraf ninka loo sheego wahmuhu qaladkiisiibaa loo sheegay axaadiis buu ku qaldamo qaladkiibaa loo caddeeyey uma bacdiyeed asara ragga qaarkood baa lagu yaqaanay tane asara iska daa'imo ku adkaysta qaladkii uun yuraddu waa la celinayaa kullu maa rawaa dee ninka qalad loo sheegay haddana aan ka laamayne naftiisii aan tuubin wuxuu warinaya o dhan baa la celinayaa marka laakiin waa halkan qayd baa jira waa kan oo waqiyida waa la qayday oo waxaa raggaas waxay hadalkooda lagu qayday bian yubiina yabidna baa taale laakiin xagga sharaxaba waa sida dee min alibaana ayuu leeyahay bi an yubiina inuu caddeeyo caalimu nin caalimi inuu caddeeyo waxadada markaa uu khilaafo oo macnaa dee nin cilmigan aqoon u leo caalimu weliba garanaya hadduu qaladkii u caddeeyo ku adkaysto marka hala celiyo riwaayadiisoo dee waa nin khata ku adkaysanaya nin maqbuulu riwaayo ma noqonayo ee haddii aan cidi u caddayn amase dee shaksigan u caddeeyey aanu ku kalsoonayn markaas oonu dee markaa kuma kalsoonayn macrifadiisa taas oo sababtu uu diiday un ay tan tahay isagoo shaksigan dee aan ku qancin qawlkiisa marka ayaan la odhanin dee riwaayadiisa waa la daadinaya ayaan la odhan ee waa in caalimo caddeeyo markaas weliba isagadee uu garanayo macrifo inuu leeyo markaa haddana khilaafkii un iyo cinaadkii waduu usoo laabi waayo si sawaabka ahayd qaala jamaacatun kubar waman yucaraf ninka loo sheego waa muuqaaladkiisa uma asara ku adkaysa yuraddu waa la celin kullu maa kii dhammaantii rawaahu wariyey waqiyida waxaa lagu qayday baan yubiina inuu caddeeyo caalimu caalimo wacaanada markaa khilaafo caanada macnaa caarada u khaalafa wey marka waxyaalahaasoo dhan waa waqtigii riwaayada ee shaksiga tacdiilka iyo tajriixan iyo markaa umuurahan ay ka dhalanaysa xadiidkan dee raawiga laga warinaya ama uu saxiix dariiqiisii ku noqdo ama xasan ama daciif ayay ahayd waqtiyadan dambe kutubtii la dabdiye raawigu toban goor haddii uu daciif yahayba axaadiid dee isaga ama uu siqa yahay axaadiid dariiqiisa lagu tasxiixinaya ama lagu tadciifinaya aanay jirin umuurahan dee way ka jeesteen oo ma shardeeyaan tii buu inoo sheegayaan marka wuxuu uhi waa caradu way ka jeesteen fii hadihi alazmaani azmaantan waxay ka jeesteen waxaana yidhaha saddexii boqol dee wixii ka dambeeyeyba cusuur riwaaya can ictibaari haadihi lmacaani macaanidan yarta cusrigu iyo dee markaa shidadu iyo adaygu waama ay ku sugan tahay fiirin la fiiriyo la ictibaariyo sababta waa licusriha cusrigeeda horta oo in raawi kastaba umuurahan laga wada helo waxyaalahan u ka wada dheeraada way adag tahayba maca kawni da lmuraadi waa maca kawni da kan almuraadi maqsuudka ah oo wacda maqsuudka loogama jeedo riwaayadu ahaashiisa uu yahay ya lala qabo saara inuu ahaaday baqa waa dee wasankee baqa wey saara inuu ahaaday baqaa'a silsilati lisnaadi isnaadka silsiladiisa inay baan noqo noqoto isnaadkii lagu khaas yeelay uma deenani inuu meesha iska sii jiro oo sidas xaddaanii ya fulan iyo akhbaranii fulaantu ay sii joogto ina wax lagu sugayaa maanta sanadka la aqiraya ma jirte taas muraadku inuu ahaaday daraaddeed oo markaa waxa uu leeyahay waqtiyadan dambe umuuraan ictibaarteedu way iska daayeenoo way ka jeesteen sababta horta gees cusri baa ku sugan in raawi kasta umuuraani mutawafir ay ku noqdaan waxyaalahana u ka dheeraado muraadkuna maaha maanta xadiid la sugayo ama aan la sugahayn isnaadkan lagu sugayo ama raawigane muraadku waxa weeyaan in silsiladii isnaadka ummaddeena lagu inay si baaqi noqoto taasun bay tahay oo xaddaanii fulanto ay iska socoto marka kol haddii aan raawigan dariiqiisa wax lagu sugayn ama aan wax lagu daciifinahayn dee markaa umuurihii lama shardeeya waxaa loo shardeeya waxaan dambayntaas buu baydka sheeg ama dambayd ku sheegay markaa falyuctabar ha la fiiriyo takliifu raawiga takliifkiisa waa inuu mukalaf noqdo manaa baaliq caaqilowd hortayay wa satru dhowrsooni ujeeddada wax faalmo fisqiya oo ka muuqda iyada wax muro ajabiya uu daahirsanaya aanu jirin oo waxa ay taalana bian yakuuna mutadaahiran bilfisqi laadii unbaa ka dhacdo bianlaa yakuuna weeyaan macnuhu isbedelayaa bianlaa yakuuna waa inaanu noqon mutadaahiran bilfisq aw isqa biladii yuqillu bimuru'atihi cadaalad daahir ahadeed inuu shaksiga usugnaato macnaa wax fisqiga u daahirsanaya ama saqaafao kii masturulxaalkiiba ama majruulkii ama mastuurkii m majruulxaalkii ama mastuurkii halaba aqbalo weeye markaa imika falyuctabar takliifuhu wasatru dhowrsooni ama asturnaani wamaa rawaahu wixii uu warinayeyna asbata ha sugo oo sartun sanba xarakada ayaa qasan maanta halkane abata ha sugo abtuna abata waa ficil maado caadiya taadu way farxisantahay marka abtuna waa faacilkiisii labada xarafisweydaariyaan hagaagsaneed wamaa rawaa wixii uu wariyeyna abata waa inuu sugo dabtun shaksi lagu kalsooyo barun dee muiica ama muxsina mataqya iska takmilan oo tanna waa maxay kitaab buu warinayaa kitaabkii baa isaga isnaad ahaan maaha diraaye ahaan iyo macrifo loogama naqlinaye riwaayo can fulaan in la yidhaah baa la doonayaaba markaa dee dibaaqdii la qoriyey ee markaas samaacaadkii ku qornaa uun inuu kitaabkan riwaayo u leeyahay nin lagu kalsoon yahay oo itqaan lehi waa inuu dee gacantiisa ku sugan yahay kitaabkan ruwaaddiisii inuu ka lees kayfiyada inoo dambaysa dibaaqa markay qorayeenun oo isaguna uu taa yahay waxa uu warinayana dee shaqsi lagu kalsoon yahay gacantii ama khadkii waa inuu ku sugnaado inuu kitaabkan dadkii riwaayada u lahaa yahay kayfiyada inoo dambaysa haddii ala idhaha dibaaqa ay u qori jireen oo samaaciisuun waa khadu iqa hayru mutaaham inuu ku sugan yahayba wey walyarwi hana wariyo min muwaafiqin ku isagu waafaqsan liasrin weliba waqtiyadii hore dee usuushu iyo la ixtimaadsan jiray taasna ahayde walyarwi ha wariyo min muwaafiqin kitaab isagu waafaqay liasri shuruudii sheekhyadiisa usuushoodii oo macnaa kutubtii sheekhyadiisa kitaab lagu saxay oo waafaqsanna waa inuu wax ka warinayo fadaaka markaa kan waa umuurtan iminka dambe labada baydee dambe uu ku sheegay dabdul ahli ehelkii oo ah muxadisiintii ahl alxadiid dabdigoodu maanta kan weeye oo ada waktiyada bal iminkanati dee hoos bay usii dhacaysaa une fadaka dabdu lahri wey oo markaa falyuctabar takliifu wasatru waman rawaa waxa uu warinayana ahbata waa inuu sugo dabtun shaksi lagu kalsoon yahayoo baru muxsini uu sugo oo macnaa shaksi diqaa oon mutahamayn khadkii waa inuu ku sugnaado samaaciisan uu kitaabkan u leeyahay waliyarwi hana wariyo min muwaafiqin mid kitaab waafaqsan liasli shuyuukihi sheekhyadiisa asuushoodii oo lagu saxay oo siday noo dambaysayn horena usoo marray loogu muqaabaleeyey waa inuu ka wariyo fadaaka markaa kaas kaa imanka aan sheegnay ee imaka dee kadib maka labada bayd noogu sheegay dabd ahli waa muxadisiinta ama ahla xadiid oo dabdigooda iminku kaa weeye waayo axaadiisi way sugnaatay wixii sugnaaday iyo wixii aan sugnayn iyo wixii bayna asixa wadacfiba ah waa la tadwiiniyo kutubtii baa lagu qoro nina dariiqiisa maanta wax kuma sugnaanayaan marka umuuraha xusuura riwaayo baa la ictibaarinaya wallah subxana wa tacala ala alam اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل بما علمتنا وبالا علينا مراتب التعديل والتجريح تعديلك iyo تجريixa maraatibtoodii haadaa mabxahumaa mabxaskoodii iyo meeshii lagaga hadlaya halkan weeye tacdiil de waa cabdale masderkeedii oo haddii la yidhaha cabdaltu shaksa ma cabdaltu rajula macnaa waxaan u nisbeeyey weeye cadaalo oo waxaan xukmiyey inuu cadli yahay amaa tajriixna waa saas oo kaleo jarraxtu rajula masderkeedi weeye walow ficilkan sulaatigiisna isagu uu iska caadiyuu gudbayo haddii dee jaraxtu rajula la yidhaaho min aljarxi iyadoonu min atajriixayn taasi wax ma haddii dee wax macruufa ama jirtaba haddaba waa tacdiilkii iyo tajriixii ayuu maraatibteedii horaynu usoo marray cadaalo iyo markaa cadaalo la'aanba waxay tahay iyo waxyaalahay ku sugnaanayaan iyo umuuro ku tacalluqsan haddaba bal dee dadkii cadaalada loo xukumayey heer keliya ma wada joogaan ee way kala tegtayn xaggaas wii la daciifinayeyna iyaguna iskuheer maaha way sii kala liitaan baltaa maraatibteedii ayuu markaa ka hadlayaa uu mabxadkeedii kan yahay وأrفع الألفاaظ في التaعديل ma جaءa فيهi أفعل التفضيل wxuui وأrفع الألفاaظ ألفاadka ugu sareeya kuwa ugu sareeya في التaعديiل xagga تaعديilka oo تaعديilka ruwaada la تaعديilinayo isagaan u horaysiiyo waayo dee maqsuudka umuurahan laga leeyay waa xadiidka in la sugo si loogu camal falo isaga asale تجريح xaarida haddaba alfaada xagga tacdiilka kuwa ugu sarreeya waxa weeye maa kii jaa uu yimi fiihi isaga figiisa uu ku yimi afcalu tafdiili afcalu tafdiil uu ku yimi macnaa wixii dee adugu wasfi degan uu si mubaalaqo iyo xeeldheeraan kolba waxaan wax lagu sifaynayo lagu xeeldheeraadaa uu ku yimi afcalu tafdiil ayaa marka leega alfaadu tacdiil ugu sarraysa wadaalika ka qowlikaba weeyaa tidhi fulaanun awsaqu nnaasi dadka loogu kalsooni badan yahay weeye iyo waa ma ashbaha siiqadan awsaqu nnaasi wixii shabbahayaysa dee asbatu nnaasi iyo wixii la midka ahaa weeye aw naxwa amase aw jaa uu yimi oo naxwu naxwu afcali tafdiil tafdiil wax lamida oo xagga mubaalagada ku sugan oo kale ay kugu sugan tahay walow siiqada afcalu tafdiil loo yaqaano yaanu kuba iman been daalika naxwu qawlika aad tidhi ilayhi fulaanun hebel ilayhi xaggiisa almuntahaa macnaa yoolow iyo dhammaadku iyo nihaayadu xagga marka la eego tasabut iyo siqannimo isagaabay tahayoo isagaaba siqannimo ama tasabutuu ku dhammaada nihaayadeed baa heerkaas u gaadhsiisan yahay taas ayaaba ugu sarraysan alfaada tacdiilku wuu inoo tirin doonaa haddii la idhaaho ibnu abi xaatim afar dabaqa iyo ama afar buu ka dhigay martabo musalax iyo imaam nawowiyina isaga ayay markaa afartaas ku raaceen oy sheegeen xaafid dahabi iyo ciraaqiyana halbay